wargaalo meel kasta ay joogaan islaamka waa u tashadeen dadawma damiir yeelataan diintiina ma difaacataan wargaaloo meel kasta ay joogaan islaamka waa u tashadeen dadawma damiir yeelataan diintiina ma difaacatan madul yaa diyaar u tihiin inaad diintiinka doorataan maya wallaahi waan diriiranaa diinteena difaacnaa madul yaa diyaar u tihiin inaad diintiinka doorataan maya waan diriiranaa diinteena difaacnaa dadow maad diyaargarowdaan janno maad uji heesataan jihaadka maad u wada kacdaan kufrigaan maad wada gubtaan dadow maad diyaargarowdaan janno maad uji wada kacdaan kufrigaan maad wada gubtaan ilaahanagu fiilane may kufrigan kalaan kalne ilaahanagu fiilane may kufrigan kalaan kalne may kufrigan kalaan kalne may kufrigan kalaan kalne may kufrigan kalaan kalne